bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllahma wslm wbaarak عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii alradd clى اljahmiya wالzanaadiqa liimaami ahli الsunة axmed ibn xambal caleyh raxmat اllah waxaynu soo gaadhnay darsigeennii u dambeeyey wuxuu kaga hadlay imaamku masalada ku saabsan ru'yatullahi tabaaraka wa tacaala fi alaakhira waana masaa-isha ay jahmiyada iyo muctasiladiiyo inkireen bay ka mid tahay halkanna saaka darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa mas'ale kale oo ka mida masaa'isha ay inkireen masaladan waa masalada hadalka allah tabaaraka wa tacaala kalaamullah qayb ka mida waynu soo qaadanayo qur-aanka kariimka ah markii laga soo hadlayay inuu hadalka ilaahay uusan makhluuq ahayn qaybo ka mida waan soo marnay masaladan hadda wuxuu ka hadlayaa si guud sifatulkalaam sifadaas sifatulkalaam oo ilaahay inuu hadlo ah sifadaas oy si guud u inkireen ayuu ka hadlayaa oo uu radinayaa mabda'oodii iyo fikradoodii khaldanayd waxayna ku kala duwan yihiin qur-aanku waa qayb ka mida hadalka ilaah hadalkaa ka guda weyn hadalka alle tabaaraka wa tacaala iyo qur-aanku waxay kale yihiin qur-aanku waa hadalka alle qayb ka mida hadalkuna waxaa soo gelaya wax kastoo alla ku hadlo tabaaraka wa tacaala ama qur-aanka ha ahaado ama wax kale ha noqdo ayb imaamku wuxuu yidhi marka bayaanu maa ankarat aljahmiyatu min an yakuuna allahu kallama muusa wuxuu meesha kaga hadlayaa in la caddeeyo wixii ay jahmiyo inkirtay oo ah inuu ilaahay uu la hadlay nebi muuse inuu alla yahay midka nebi muuse la hadlay arrinkaasuu jahmiyadu inkirtay cadayntiisa waa wuxuu yidhi marka faqulnaa waxaanu nidhi lima maxay baad ankartum u inkirteen jahmiyoy daalika arrinkaa ilaahay hadalkiisa inaad inkirtaan oo diiddaan maxaa idinku bixiyey maxaa idinku kallifay maxaa u diideen qaaluu waxay yidhaahdeen oy ku jawaabeen ina allaha alle lam yatakallam weligii ma hadlin walaa yatakallamu mana hadlo weligiina ma hadlin mana hadlo innamaa kawana wuu ahaysiiyey uun shay-an shay buu ahaysiiyey shay buu abuuray fa cabbara markaasuu cabbiray shaygaasi canillaahi xagga alluu ka cabbiray wa khalaqa uu abuuray alle <clears throat> sawtan buu abuuray sawt buu abuuray dhawaq buu abuuray fa asmaca markaasuu maqashiiyey waxay ka wadaan ilaahay tabaaraka wa tacaala sifo la yidhaahdo hadal oo ka soo fusha oo uu ku hadlo oo uu leeyahay ma jirto lam yatakalam walaa yatakalam hadalkan ilaahay loo tiirinayana waxay yidhaahdeen alla tabaaraka wa tacaala makhluuq buu abuuray makhluuqaadkiisa ka mida aan dhahno maalan geedkii nebi muuse lagala dhex hadlay oo kale makhluuq buu abuuray bay leeyihi makhluuqa alla uu abuuray ayaa alla tabaaraka wa tacaala xaggiisa ka cabbiray oo makhluuqaasaa hadlay makhluuqa dhexdiisuu ilaahay sawd ku abuuray sawdkaasuu marka maqashiiyey khalqigiisa bimacnaa wax weeyaan sawd ilaahay toos uga soo fulayoo addoommadu maqlayaan ma jiro hadalna ma jiro ayib kalaamkan ilaahay loo tiirinayo muxuu yahay waxay leeyihiin makhluuq makhluuqaadkiisa ka mida ayuu abuuray makhluuqii dhexdiisuu sawd ku abuuray makhluuqii baa cabiray oo hadlay kaas wey waxaad maqlaysaan marka waa sawtu makhluuq sawtkuna waa makhluuq cidda aad ka dhex maqlaysaanee ku hadlayana isaguna waa makhluuq makhluuqaadka ka mida kaasaa cabiraya laakiin ilaahay hadal ma leh mana hadlo weligiina ma hadlin innamaa kawana bay dhaheen wuu un abuurayoo wuu ahaysiiyey shay-an shay buu ahaysiiyey fa cabara markaasuu cabiray shaygii uu abuuray can illaahi xagga alluu ka cabiray <clears throat> bimacnaa sawd iyo hadal alle tabaaraka wa tacaala wixii uu ka fahmay oo ujeeddadiisa ahayd ayuu marka makhluuqan cabiray wey cibaara can kalaamillaahidii wax weeyaan ay dhihi jireen ashaaciradu wa cibaara can kalaamillahi wa khalaqa wuu abuuray bay dhaheen sawtan buu alla abuuray yacni makhluuqan uu abuuray ee ahaysiiyey waxa uu cabirayo waa sawt sawtkaasina muxuu yahay waa sawt uu ilaahay abuuray wey wa khalaqa wuu abuuray sawtan fa asmaca wuu marka sawtkan aad maqlaysaan iyo hadalkan aad maqlaysaani makhluuq dhexdii baa laga maqlaya makhluuqaasuu ilaahay abuuray sawtkana waa ku dhex abuuray sawtkaa umbaad maqlaysaan marka sawd ilaahay ma aha hadal allana ma wa zacamuu waxay sheegteen ana alkalaama hadalkii maxaad ilaahay hadal ugu diidan baa u taagnayd moogta kalaamkan ilaahay loo tiirinayaa waxay yidhaahdeen alla ma lehe waxaa iskale makhluuq baa iskale haye ayib si ahaantiinnaba maxaad ilaahay kalaam ugu diidantihiin waay tan tii bay sheegayaan marka wa waxay sheegeen ana alkalaama hadalku laa yakuunu si ahaantiisa maba ahaadaba hadal maba ahaada lamaba hele hadal ilaa min jawfin inuu ka soo fula mooyaane jawfku waa meel bannaan jawfku waxaa loo yaqaanaa meel bannaan yacni waxaa la yidhaahdaa meel bannaan hawadu marto ayaa jawf la yidhahdaa maalan gudaha caloosha iyo saablayda iyo ilaa intaasoo dhan ba waxaa la yidhahdaa jawf la yidhahda afka laftiisu yani jawf waa la dhihi karaa waa meel bannaan wahay soo ma ah, marka jawfka kaasaa la yidhahda laa yakuunu hadal ma ahaado bay yidhahdeen si ahaantiisaba ilaa min jawfin mooyaane wa lisaanin iyo carab inuu ka soo iyo wa laba bishimood adeer hadal haddii la yidhaahdo waxaa la yaqaanaa bay hadal waa inuu meel bannaanoo af oo kale ah ka soo fulo carabna waa inuu jiro laba bishimoodna waa inay jiraan hadal markaa umbuu soo fuli karaa ayib haddii aynu nidhaahno intaa hadalku ku yimaadee ka soo fulo ilaahay aan u sugnana ilahay baan khalqigiisa ku shabbahnay waa sidaas daraaddeed si aan ilaahay uga fogayno inuu khalqigiisa shabaho waa inaan nidhaahno jawf iyo lisaan iyo shafatayn ilaahay ma leh kuwaa haddayna ilaahay ka suroobi karinna kuwaa wixii ka soo fuli jiray oo hadal ana isagana ilaahay kama suroobi karo saas manaa bimacnaa suurtagalba ma ah bay leeyihiin hadal la maqlayo in uu soo fulo ilaa inuu ka soo fulo jawf iyo lisaan iyo shafatayn mooyaane kuwaana ilaahay waa ka nasahan yahy sidaas daraaddeed na waa ka nasahan halkaasay mareen masalada aan marar badan soo tilmaanayo sifaatka ilaahay markay inkirayaan firaqdani marka hore waxay sawiranayaan ilaahay iyo khalqigiioo is-shabbahay sawirkaasaa usoo baxay sifadan haddaad sugtaan ilaahay iyo baa isu ekaanaya ayib si aad ilaahay iyo khalqiga marka u kala fogaysaan ood ilaahay u nasahdaan xalku muxuu yahay marka sifadanoo dhan diida inkira marka maba jirta meel kale fooda u saara sidaas daraaddeed baa waa kay culimmadu yidhaahdaan kullu mucailin mushabbih nin kastoo ilaahay sifaadkiisa diiday intuusan diidin waxaa uga horraysay oo diiddaba keentayba inuu ilaahay khalqiisa isku shabbaxay markii la yidhi ilaahay hadal buu leeyahay meeshii allaha weyn sifay uu leeyahay sida daatadiisu aynan daatada makhluuqa u shabihinna sifaadkiisu aynan sifaadka khalqiga u shabihin halkaa intuu aadi lahay oo sifo ilaahay u qalanta ka dhigi lahaa ayaa markiiba maskaxdiisa wasakhaysani waxay aaday makhluuqa wuxuu ku yaqaanay markaasuu sifaadkii ilaahay sheegtay qur-aanku sugee sunnadu sugtay iyo tii makhluuq isla doontay way isu ekaadeen marka markay isu ekaadeen xalku muxuu noqday ilaahay khalqiga kala fogay marka nazah marka alaban litanziih ayay marka sifaatka u inkireen masaladaa wey masaladu imaamku tilmaamaya marka wazacamuu waxay sheegeen ana alkalaama hadalku laa yakuunu ma ahaado ahaanshaha waxa laga wada bimacnaa laa yuujad waay lamaba helo oo ma ahaado ilaa min jawfin inuu ka meel bannaan wa lisaanin iyo iyo wa laba bishood inuu ka soo fulo mooyaane marka waa radintii laba qaabba uu radin doonaa qur kariimka ah hadalla ku soo arooray soo iyagumayna dhihin hadalkan ilaahay loo tiirinayo makhluuq buu ku dhex abuuray makhluuqii baanu ku hadlay soo mayna dhihin hadallo qur-aanka ka midoo wuxuu keeni doonaa aan makhluuq ka soo fuli karin ayna suurtagal ahayn inuu makhluuq ku hadlo saa wuu ku radin doonaa mar labaadna wuxuu keeni doonaa oo ku hadli doonaa muxuu ka hadli doonaa hadal aan jawf iyo lisaan iyo shafatayn ka soo fulin ma suuroobi karana iyadana mar buu dul istaagi doonaa labada qaab buu radin doonaa marka to ka hormaray marka faqulnaa waxaanu idhi markaan ugu jawaabnay hal yajuusu ma bannaan yahay limukawanin mid la ahaysiiyoo la abuuray ma u bannaan tahay aw hayrillaahi ama cidaan alla ahayn ma u bannaan tahay oo suurtagal ma tahay waay an yaquula inuu yidhaahdo yaa muusa innii ana rabbuka war makhluuq la abuuray soomaydaan dhihin makhluuq ayaa hadalkan iska leh oo ilaahay ku dhex abuuray makhluuqii baa hadlaya soomayna dhihin oo hadalkan ilaahay loo tiirinayo makhluuq baa iska leh tayib ka jawaaba marka yaa muusa innii ana rabbuka makhluuq ma dhihi karaa muusow innii anigu ana aniga ayaa rabbuka rabbiga ah makhluuq baa saa u hadli kara ya ma geed iyo dhul iyo bad iyo makhluuq ilaahay sameeyey iyo malag miyaa intuu isa soo taaga dhihi karo muusow anaa rabbigaa ah oo hadalkaasi ka soo fuli karaa maya macquul ma lianna waxa weeyaan makhluuq makhluuqaadka ka mida ah hadduu hadalkaasi ka soo fulo rububiyadii allu sheegtay waa waana gaalnimo iska cad marka makhluuq kama suuroobi karto hadal kale haddaad ku leexleexin lahaydeen laakiin makhluuq rububiyo sheegan kara oo dhihi kara innii ana rabbuka ma suuroobi karto hadalkaasi wuxuu ka soo furi karaa un rabbiga rububiyada iska leh keligii buu ka soo furi karaa laakiin makhluuq kuma dhawaaqi karayo waa kow aw ama se yaquulu miyuu dhihi karaa mukawan la abuuray ama cid aan alla ahayn miyuu dhihi karaa innii anugu ana anugu allah baan ahay ah, allaan ahay ma makhluuq baa dhihi kara oo saa ku dhawaaqi kara ayb laa ilaaha cid xaq lagu caabudana ma jiro ilaa ana aniga mooye war baa saa u hadli kara ma malag baa saa u hadli kara facbudnii icaabud wa aqimi asalaata salaadana toosi lidikrii xusuustayda ya icaabud salaada aniga dartay iyo xusuustayda u toosiyo u og ya aniga weeye midka alla ah cid xaq lagu caabudo ma jiron aniga ahayn war makhluuq baa saa u hadli kara oo hadalkaasi ka soo fuli karaa jawaabtu waa maya qacan ayib marka makhluuq baa hadlay oo hadal lagu dhex abuuray oo saa u hadlay macquul maa hadalkani makhluuq kama soo fuli karo faman zacaba ciddii sheegata marka dalika arrinkaa ruuxii yidhaahda hadalkani mukawan la abuuray ama cidaan alla ahayn baa ku hadashay man zacama ruuxii sheegta dalika arinka faqad zacama wuxuu sheegtay anna hayra allahi cidaan alla ahayn iddacaa inay sheegatay alrububiyata rabbinimada kownkan lahaanshihiisa iyo maamulidiisa iyo milkigiisa inay cid makhluuqa ka mida sheegatay buu ruuxaasi muxuu ahay uu ku hadlay oo sheegtay walow kaana hadduu ahaan lahaa arrinku kamaa zacama aljahmu jahmi siduu sheegtay ee uu ku hadlaye hadduu arrinku ahaan lahaa oo ah ana allaha alle kawana inuu abuuray oo ahaysiiye shay-an shay kaana wuxuu ahaan lahaa yaquulu inuu yidhaahdo daalika almukawanu kaa la abuuray ee la ahaysiiyey inuu yidhaahday ahaan lahayd yaa muusa innii ana allaahu rabu oo hadalkan makhluuq baa iska leh makhluuq baa lagu dhex abuuray hadalkuna waa makhluuq ciduu ka soo fulayna waa makhluuq makhluuqaadka ka mida haddii arrinku sidaa ahaan lahaa waxay ahaan lahayd wey markaa inuu makhluuqu yidhaahdo hee yaa muusa innii ana allahu rabbulcaalamiin arrinkaasina waa rububiye addoomma sheeganayaan mana suroobi karta wa walow kaana hadduu ahaan lahaa arrinku kamaa zacama siduu sheegtay aljahmu oo ah ana allaha alle kawana inuu abuuray shay-an shay oo ahaysiiyey kaana wuxuu ahaan lahaa marka yaquulu inuu yidhaahdo dalika almukawanu kaa la abuurayo inuu yidhaahday ahaan lahayd yaa muusa innii ana allahu rabu alcaalamiin waqad qaala wuxuu yidhi alle jalla hanaa'uhu ammaantiisu weynaatay wa kallama allahu muusa takliima halkaa markuu dhigay inaynan suurtagal ahayn hadday aayado kaleoo qur-aanka ka mida ay taxriifiyeen oo macnaheedii leexiyeen aayado waxaa jira ayna macnahooda leexin karin oo hadalka ku sugani uusan cid kaloo makhluuqa cid ka soo fuli karin aan alla ahayn makhluuq kama suuroobi karo saas daraaddeed cidda hadalkaa ku hadli karta waa un allah kow dhankaa horta wuu ka radiyey dhanka labaadii waxa weeye aayadihii wuxuu keenayaa tilmaamaya inuu allah tabaaraka wa tacaala addoommadiisa la hadlay addoommadiisa qaar ka mid waqad qaala wuxuu idhi alla jalla anaa'uhu ammaantiisu weynaataye wa kallama allaahu alla wuxuu la hadlay muusaa muusuu la hadlay takliiman la hadlid ah, takliimantaasi masdar baa la yidhaahdaa masr mulaqaa la yidhaahdaa waa mu'akid limacnaa ficlihi waa ficilka kallama ah hadalkana wuxuu ka fogaynayaa in ujeedo keliya macno kale loola jeedo majaaz iyo waxay dhahaan yuu ka fogaynayaa takliiman ah, saas way macnaa yani adoo yidhi oo kale ka dhigan tahay muxuu ahay qacada fulaanun qucuudan hebel wuu fadhiistay fadhiisi dhaba ah wa ah, saas wuu la hadlay la hadli dhab ah ayb wa qaala alla wuxuu idhi tabaaraka wa tacaala jaaa markuu yimid muusa muuse limiiqaatina wakhtigii aanu qabanay iyo meeshaan kula ballannay markuu yimid oo wa kallamahu uu la hadlay rabbuhu rabbigii uu la hadlay ayb aayadda hore bay isku dayeen waxoogaa jahmiyada iyo muctasilada iyo inay waxoogaa yaraha macnaheeda leexiyaan markaasay xarakadeeday beddeleen ilaan asal ahaan qur-aanku markuu soo degeeyey qoraal ahaan ma xarakaysnayn xarakaynta qur-aanku dib bay ka timi sidan isagoo xarakayntan waa loogu waa lagu akhrin jiray laakiin markii nebigu qoray sal alla lay saxaabada uu qora yidhi qoraalka lama soconin in la xarakeeyo maadaama uusan marka xarakadii la soconin markaasoon xaraka lagu qorin waxay u akhriyeen mataqaana wa kallama allaaha muusa takliiman allah bay mafcuul ka dhigeen muusana faacil bay ka dhigeen hadalku see noqonaya marka wa kallama allaha alle waxaa la hadlay musa musa la hadlay bay dheheen hadalku alle kama imaanine muuse ka tegay hadalku muuse wey waxa ilaahay la hadlay markaasaa waxaa loo keenay aayaddan tan si dhaha la yidhi marka taa haddaabad waxoogaa yaraha ismiga maqsuurkaee muusa aad ka yara faa'iidaysateen tan si dhaha walamaa jaaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu suurtagal ma tahay marka wakallamahu rabbahu dhahade ma suroobi karoto carabiyan sidaas daraaddeed aayaddanaan meella aydan ka marin haddaad taa hore isku daydeen wahaakada saas wey maanaa wakallamahu muuse uu la hadlay rabbuhu rabbigii uu la hadlay wey wa qaala alla wuxuu uhi anugu istafaytuka waanku doortay muusow cala annaasi dadka korkoodaan kaa doortay birisaalaatii baan kuu doortay risaalooyinkayga wa bikalaamii iyo hadalkaygaan kuu doortay ayb fa haada kani mansuusu lqur'aani qur'aanku midka uu caddeeyey waa sidaasuu qur-aanku wax u caddeeyo alle inuu nebi muuse la hadlo toos ula hadlay sidaasuu qur-aanku caddeeyey ayb waxaa kaloo uu caddeeyey in qur'aanku uu sheegay hadallo aan cid kale ka soo fuli karin alla mooye taana waa sheeg kow fa ama maa qaaluu waxay dhaheen maxaa inoo laaban marka waxaa inoo laaban arrintii ahayd hadal ma soo fuli karo mana suuroobi karo in carab iyo jawf iyo muxuu ahaay eh, muxuu aha bishime iyo la hela mooye arrintiibuu marka dabageli doonaa ayib laakiin wuxuu ka hormarin doonaa aayadaha markuu sheegay masderka labaadoo axaadiista ana waa inuu iyadana ku kabo ah, qur-aankii iyo sunnadiiba way isku raaceen ilahay inuu hadlayo saasuu doonay inuu ku yidhahdo fa amaa maa qaaluu waxay dhaheen odhaahdooda waay fa amaa maa qaaluu maad waa masdariya ka dhigataad horto fa amaa maa qaaluu ay qowluh odhaahdooda ay yidhaahdeen ina allaha alle laa yatakalamu ma hadla ay dhaheen fa kayfa sidee bay yasnacuuna ku samaynayaan bixadiii lacmash Ah, sulaymaan alacmash xadiidkiisa bay ku samaynayaan an khayamata uu ka warinayo an cadiy bni xaatim buu isaguna ka warin aaa'i qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slm wuxuu yidhi maa minkum idinka mid ma aha min axadin axadna axad idinka mid ma aha ilaa hadduu idinka mid yahay sayukallimuhu waxaa la hadli doona rabbuhu rabbigii baa la hadli doona laysa baynahu ama maa baynahu wa baynahu turjumaan isaga iyo alla isagoo ayna u dhaxaynin wax turjumaani uusan u dhaxaynin ayb ilaa sayukallimuhu waxaa la hadli doona axadkaas rabbuhu rabbigii baa la hadli doona xadiiska xaggay geynayaan waay ayb qoryo waxaa jira iyaga ka midoo axaadiista inkirsan oo xadiisba aan ogolayn waxayse u badan yihiin inay axaadiista macaanida ku imaanaysa baabkaa ku soo arooraysaoo dhan ay u cuskadaan oo yidhaahdaan axaadiistani waa aaxaad aaxaadna looma deliishado baabka abwaabta yani e, e, tawxiidka iyo yani asludiinka axaadiisulaaxaad looma deliishado daliilba ma noqotaba meelaha uun masaa'il fiqiga iyo mucaamalaad iyo cibaadaadka meelaha mooye laakiin usuusha diinta adeer axaadiisulaaxaad looma dariishado xadiidku waa axaad mutawaatir maaha sidaasay axaadii fara badan ku inkireen mas'aladaa inaan axaadiista loo deliishan karin axaadiisulaaxaad inaynan daliil u geli karin abwaabta usuuludiinkana waa fikra jahmiya ictizaaliya waa ah, dad wadaaddo badan ama culimo badanoo culimada sunnada ka mida ayaa ku kadsoomay laakiin masaladaasi asalkeeda axaadiisulaaxaad meeshaa looma deliishado deliilna uma noqon karto awooddaa male waa fikra ictisaaliya asalkeedu muctasiladay ka soo jeeda saasay marka axaadiista in badanoo ka mida ku inkireen laakiin xadiiskani waa ku cadyahay inuu rabbi addoommadiisa la hadlayo iyadoon wax turjumaana uusan u dhaxayn xadiiska waxaa soo saaray bukhaariiyo muslim baa soo saaray wa amaa qowluhum odhaahdooda ay yidhaahdeen ina alkalaama hadalkii laa yakuunu ma ahaado ila min jawfin meel bannaan inuu ka soo fulo mooye wa famin iyo af wa shafatayni iyo laba bishimood wa lisaanin iyo carab wa adawaatin iyo xubno intaa in la helo mooye hadal suurtagal maaha markay odhahda yidhaahdeen iyadana jawaabteedu wax weeye alaysa allaahu alla miyuusan ahayn qaala mid yidhi lisamaawaati samooyinkii waalardi iyo dhulka mid ku yidhi soo alle samaawaadkiiyo dhulalka soo kumuusan dhihin i'tiyaa imaada tawcan idinkoo ogol iskeena aw amase karhan ama idinkoo qasban qaalataa marka waxay yidhahdeen samaawaadkii iyo dhulalkii waxay yidhahdeen ataynaa waanu nimid allow taa'iciina annaga oo ogol oo yani waxa iskeenay iskeennay ah, ayb daliilku muxuu yahay marka xagee laga deliishanaya qaalataa waxay yidhaahdeen samaawadii samaawaadkii iyo iyo dhulalkii waxay yidhaahdeen qaalataa way hadleen oo maxay yidhaahdeen ataynaa waanu nimi aa'iciin qasab ma ahee allow oggolaanshaan ku nimidba waan oggolaannay waan iskeennay marka su'aashu waxay tahay marka taraaha ataraaha wey marka war ma waxaad u aragtaayoo kuula muuqataa annaha ama turaaha ma waxaa lagu malagelinayaa annaha iyadu waa samaawadkiiyo dhulalkee qaalad inay tidhi hadalkaas qaalataa atayna hadalkaa isaga ah in ay tidhi bijawfin inay ku tidhi ma meel bannaan wa famin iyo af sababti wa shafatayni laba bishibood wa lisaanin iyo carab wa adawaatin iyo xubno warsamadii way hadashay dhulkiina waa hadlay qur-aankaana sheegay inay hadleen allaana noo sheegay ayib waxaad tidhaahdaa samadu af bay leedahay ya oo bishimay leedahay oo carab bay leedahay dhulkuna sidoo kale dheh abcan ma dhihi karo soo ma hadduu samadu af ay ku hadashay leedahay carab iyo bishimay leedahay natus baa la dhihi soo waa fashilmaya dhulkii intaasuu leeyaho saasuu ku hadlay hadduu yidhaahdana adeer bishimaha iyo afka iyo carabka dhulkuu leeyahay natus baa la dhihi ma heli karo waa been marka sidaas daraaddeed hadal iyo arrimahan aad sheegayso iskuma xidhna hadalku wuxuu suuroobi karaa oo ilaahay makhluuqiisa ka suurtagelin karaa asaguna ku hadli karaa isagoon bishinna jirin afna jirin carabna jirin buu hadal suuroobi karaa samaawaadkiibaa hadlay dhulkiibaa hadlay oo alla ka hadliyey waxaad sheegaysana looma ogo ma aylah waa kow soomaa wa wuxuu yidhi sidoo kale alla tabaaraka wa tacaala wasakharnaa waan sakhirno waan sahalnay maca daawuuda daawuud la jirankiisa nebi daawuud calayhi salaam aljibaala buurihii baanu sakhirnoo sahalnay yusabbixna xaal ay yihiin kuwa tasbiixsanaya ayb buurihii subxaan allaahi bay leeyihin soomaa nebi daawuud bay la tasbiixsanay iyagii shimbiraha ayib waxaad tidhahdaa marka buuruhu way tasbiixsadeen way hadleen subxaanallaahi bay ku hadleen qur-aankaan noo sheegay ma af bay leeyihin oo ma carab bay leeyihin oo ma jawf bay leeyihin oo ma bishimay leeyihin jawaabtu waa maya maxaa halkaa ka soo baxay marka arrimahaa iyo iskuma xidhna hadalka allah tabaaraka wa tacaala makhluuqiisa in badanoo ka mida way hadlayaan hadal la maqlaana ka soo baxaya wa maca daalika intaa midna ma laha haddiiba makhluuqii taasi ka suurowday khaaliqa maxaad moodaa marka ku keentay inaad tidhaahdo ilahay haddaan hadal u sugno waxaa ka dhalanaysa bishin iyo af iyo waxaan xageed ka keentay waa makhluuqii baaba qaar hadal ka suuroobi karaa iyagoon intaa midna lahayn soo haddiiba makhluuqii sidaa yahay khaaliqu marka waa ka fogyahay waa sidaasuu u daliishanaya aturaha buu marka yidhi ataraaha ma waxaad u aragtaa oy kula tahay waa sabbaxat inay tasbiixsatay buuruhu bijawfin inay ku tasbiixsatay wa famin iyo af wa lisaan iyo carab iyo wa shafatayni laba bishimo hadduu yidhahdo haa aaway baa laleeyahy natus ma dhihi karo marka ayib wuxuu yidhi wljawaarixu waa daliilka saddexaad wey waljawaarixu xubnuhu idaa goortii shahidad ay ku markhaati furto cala alkufaari gaalada markay ku markhaati furto oo faqaaluu ay yidhaahdaan xubnihii may faqaaluu gaaladii ay yidhaahdaan lima maxay shahidtum noogu markhaati furteen calaynaa korkanaga qaaluu xubnihii waxay dhaheen antaqanaa waxay dhahayaan antaqanaa waxaa naga hadliyey allaahu alle alladii kaasoo antaqa ka hadliyey kulla shayin wax kastoo hadla ka hadliyey marka la tago oo gaaladu ay murmaan markhaati kasta loo keeno oo dembigoodii ku markhaati furahay dhulkii ay dembi ku sameeyeen malaa'igtii diiwaankii intaasoo markhaati marka loo keenoy qanci waayaan oy wax walba inkiraan oo yidhahdaan maya war maxaa idin qanciya waxaana qanciya in annagu isku markhaati furno markhaati aniga ha layga keeno markaasaa ilaahay tabaraka wa afka ka xidhaya afka marka la xidhana xubnahoodii baa ku marhaati kacaya xubnihii bay marka ku jeedsanayaan markaase waxay leeyihiin lima shahidtum calayna waar balaaya idinku dhacday idinkaabaan idiin doodayne ya maxaad noogu marhaati furteen markaasa waxay leeyihiin xubnihii baa hadlaya antaqana allahu aladii antaqa kulla shay alla naga hadliye waana midka wax walboo hadlaba ka hadliye su-aashu waxay tahay marka atraaha ma waxaad u arkaysaa way kula tahay ama aturahama waxaa lagu malagelinayaa annaha ayadu xubnahani nataqad inay hadashay bijawfin inay ku hadashay wa famini iyo af wa lisaani iyo carab walaakina allaha allaase waxaasi ma jiree walaakina allaha allaase antaqaha ka hadliyey kayfa shaaa siduu doono uga hadliyey allah tabaaraka wa tacala waa ka awoodda ala wey makhluuqa intaa aan lahayn buu ilaahay ka hadlinaya xubnihii baa hadlaya intaa midna ma ayb wakadalika kaasoo kale xaaluu la mid yahay eh. allahu alle takallama wuu hadlay kayfa shaaa siduu doonu u hadlay min hayri an yaquula isagoo oon dhihin oon ku hadlin bijawfin meel bannaan walaa famin iyo aftoona walaa shafatayn iyo laba bishimotoona walaa lisaan iyo carabtoona isagoon intaa midna lahayn buu allah tabaaraka wa tacaala siduu doono u hadlay marka bimacnaa makhluuqiiba haddayn helay makhluuqii qaar hadlaya oo intaa midna lahayn allaha tabaaraka wa tacaala addoommadiisa wax walba kaga duwan inuu siduu doono u hadlo intaa aad keentay ee makhluuqa inuu shabbahaya aad ku tilmaantayna ayna meesha ku jirin maxaad ku diidaysaa waay maxaad markuu ilaahay hadal sheegtay oo hadal inuu sifadaa sheegtay maxaad markiiba ula aaday bishimo waa laga maarmaanaya afar waa laga maarmaanaya joof waa laga maarmaan xagee waxaa ka keentay sidaas way macana ayb qaala axmed wuxuu yidhi radia allaahu canhu waraximahu ayb bimacnaa ilaahay yani takalama kayfa shaaa kayfa shaadaas waxay tilmaamaysaa yani hadalkiisu wuxuu ku xidhan yahay mashii'adiisa dhayrkaa marka laga fiiriyo waa sifatu ficlin waay sifada allah sifaadkiisa waxay u qaybsamaan sifatu daat iyo sifaatu ficlin sifaat lafcaal iyo sifaatu daat bay u qaybsamaan sifaatu daatka waxa weeye waa sifaadka uu weligii ku sifaysnaa weligiina uu ku sifaysnaan doono aan ku xidhnayn doonitaankiisa iyo mashii'adiisa aan ku xidhnayn soo sifatu cilmin oo kale sifada maalan xayaatada noloshaoo kale soo ma jeedi sifada maalan oo kale sifada oo kale waa sifaatu daat soo ma weligiibuu ku tilmaannaa waana ku tilmaan waana ku tilmaannaan doonaa kumana xidhna doonitaankiisa kuma xidhna sifaadka qaarkoodna waa sifaatul afcaal baa la yidhaahdaayo markuu doonuu sameeyaa markuu doonana ma sameeyo mashii'adiisiiyo iraadadiisay ku xidhantay soo ma maalan abuurista oo kale markuu doonuu abuuraa ya markuu doonana ma abuuro soo ma inuu ilaahay khaaliq yahay sifatu اlkhalqi waa sifa azaliya laakiin haddana waxay ku xidhan tahay nooceed iyo aaxaaddeedu waxay ku xidhan tahay markoo doono abuura markuu doonana allah tabaaraka wa tacaala ma abuuro yacni wax weeyaan aaxaadda waxay ku xidhan tahay mashii'adiisa asalka sifaduna waa sifatu daat sifatulkalaam sidaasoo kale waa lam yazal mutakaliman walaa yazaalu mutakaliman dhanka waa sifatu daat marka laga fiiriyo inay mashii'adiisa ku xidhantaho markoo doonuu hadlaa oo iraadadiisa iyo mashii'adiisa ku xidhan tahayna waa sifatu ficlin dhankaa marka laga fiiriyo sidaasuu marka tilmaamaya wuxuu leeyahay imaamku wuxuu yidhi wakadalika allahu takalama kayfa sha siduu doonuu hadlaa wamataa shaa way macna ayib min hayri an yaquula bijawfin walaa famin walaa shafatayn walaa lisaan qaala axmed wuxuu yidhi radi allahu khanaqathu markii ay ceejisay alxujatu xujadii markay ceejisay bimacnaa markay cunaha qabatay oo meeluu ka baxa waaye khanaqa waxaa la yidhahda bimacnaa markii cunaha lagu qabto neefta lagugu dhegjiyo lagu xeejiyo ayaa la khanaqa marka xujadiibaa ceejisay maxaa laga wadaa ya xujadiibaa ceejisay waxaa laga wadaa yani waxa weeye meeluu ka baxuu waay naftu markay qabatay waay falammaa khanaqathu markay macnaha wax way ay ceejisay alxujatu xujadii markay ceejisay oo dhinac walba meeluu ka baxa uu waayo naftu qabatay ayuu qaala wuxuu yidhi meel kaluu fur ka yidhi marka ya meel kaluu ka booday ayb adugu wax weeyaan muxuu ahaayey dabangaallo godgalay oo aad dhinac walba ka martay soo marka dambe meel uun muxuu isku qaadi maayo saas way macnaa meel buu isku qaaday meel kaluu ka booday qaala markaasaa wuxuu yidhi ina allaha alle kallama wuu hadlay muusa muusuu la hadlay ha ilaahay muuse wuu la hadlay buu markii hore soo muusan diidanayn wuu soo dabca marka laakiin uma socda xaggaa ina allaha alle kallama waa la hadlay muusa muuse ilaa laakiinse anna kalaamahu hadalkiisa waa hayruh kalaamkuse alla ma aha hadal waan ogolaaday inuu la hadlay laakiin alle iyo hadalkiisu waa kala duwan yihiino allana waa alle hadalkuna waa hadal labay kale yihiin allana waa alle oo daatadiisu waa meel hadalkuna waa wax kaloon alla ahayn ayb eh, faqulnaa markaasaana waxaanu idhi wahayruhu makhluuq soo muusa dhihin alle waa alle hadalkuna waa hayr soo ayib hayrkaasi makhluuq miyaa laysaga daba hadhi maayo godkaad gasha waa lagula geliyey hadalka alle waa hayr waa wax kale soomaad dhihin okay waxaa kaleed ku sheegtay ma makhluuqa mise makhluuq maa caddee qaala markaasaa yidhi nacam ha soo ma jeed waa laga soo saaray ha waxaa kale hadalka allo yidhi waa makhluuq maxaa soo baxay marka faqulnaa waxaanu nidhi haada kani maalu qawlikum hadalkiinnii oo kale hore maalu qawlikum alwali waa hadalkiinnii hore un ayb hadalkiinnii hore oo ilaahay hadalkiisu inuu makhluuq yahay ah kii umbaad haddana dhinac kale nagaga keentay waa ya meel kaleaad u baxaystin isagii baad keentay waa ilaa laakiinse annakum idinku tadfacuuna waxaad reebaysaan oo riixaysaan can anfusikum nafafyaalkiinna waxaad uun ka reebaysaan ood iska qubxiga iyo xumaanta madhabkiinna umbaad naftiinna ka durkinaysaan bimaa tudhiruuna waxaad muujisanaysaan sababtii baad rabtaan ceebta iyo xumaanta inaad isaga fogaysaan saas way macana yacni waxaan aad leedihiin muxuu ahaayey hadalkan daahirkiisa aad ku wareegaysanaysaan xaqiiqadiisana ayd bannaanka dhigi la'dihiin daahirkanaad rabtaan inaad ummadda ugu dhex jirtaan oo waxoogaa isku qarisaan qubxigiinna iyo xumaantiinnana aad ku qarsataan laakiin hadalkani waa uun kii hore sooma kii hore sooma dhin ilaahay ma hadlo kan dambana soo hadalka ma sugin markuu hadalkii sugay waxoogaa waxaa loo qaatay wallaahi waa fiican yihiin marka kallama allaahu muusa ilaahay muuse wuu la hadlay daahirka maxaa laga fahmay marka ya waa soo tanaasuleen waa fiicnaadeen laakiin ceebtooda maxaa soo saartay markii su'aal la sii weydiiyo layidhi hayrkan aad ilaahay hadalkiisa ku sheegtay ma maluuqa mise maluuq ma waa maluuq buu oo de waa tii hore xaggeed u wadaa tii hore godkii hore lagaa soo saaray baad haddana magac kaliya u bixiso dhinac kale ka soo gasha saas wey man waxaan aad muujisanaysaan iyo xaqiiqada aad qarsanaysaan iyo waxaan waxoogaa aad hadalkan n macquulka aad yara moodayso marmarka qaarkood aad muujisanaysaan waxaad isaga fogaynaysaan ashuncata shuncada waatan soo marno waxaa la yidhaahdaa alqubxu baa la yidhaahdaa ah waa xumaanta foolxumada iyo xumaanta uu leeyahay hadalkooda iyo madhabkooda waxadiiu zuhriyi zuhri xadiidkiisa qaala ayuu wuxuu yidhi lammaa samica muusa halkan wuxuu ku sheegayaa xadiid tilmaamaya nebiyulaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu ilaahay la hadlay iyo hadalkii dhex maray iyo reer bani israa'iil su'aalo ay weyddiiyeen taasuu meeshan keenaya xadiidu zuhriyi qaala wuxuu ihi zuhri maxamed ibn muslim zuhri yani waxa wey waa raggii muxadisiinta ahaa nin ka mida ah. qaala wuxuu ihi lama samica markuu maqlay muusa muuse markuu maqlay kalaama rabbihi rabbigii hadalkiisa markuu maqlay markii muuse inta loo yeedhay ilaahay la hadlay oo uu hadalkii alla maqlay ayaa qaala wuxuu ihi muuse yaa rabbi rabbigayow haada kan alladii kaasoo samictuhu aan maqlay huwa isagu kalaamuka miya ya idin isma tusin alle muuse isma tusin soo maha arkin alle ya waatan soo sheegnay laakiin wuxuu kala hadlay isagoon arkaynin buu sawdkiisiiyo hadalkiisa maqashiiyey markaasuu muuse weydiiye wuxuu yidhi rabbiyow waxaan maqlaya ma hadalkaagiiba qaala alle wuxuu yidhi naamha ya musa muusa huwa isagu kalaami waa hadalkayga innamaa kallamtuka waa uun kula hadlay calaa qadri maa yutiiqu badanuka jidhkaagu intuu awoodi karo qiyaastiisaan kugula hadlay hadalka aan kugula hadlay waa inta aad awoodi karto jidhkaagu awoodi karo ayb walow kallamtuka haddaan kugula hadli lahaa biakara wax ka badan min dalika arrinkaana la midta waabad dhiman lahaydba hadal yani wax weeyaan inta aad xamili karto jidhkaagu awood u leeyahay baan kugula hadlay laakiin intaa ka badan haddaan kugula hadli lahaa waabad baabi wada shiilmi lahayd waad dhiman lahayd mabaada jiri karteen soma sidaasman qaala wuxuu idhi falammaa rajaca markuu laabtay muusa muuse markuu laabtay ilaa qowmi qowmkiisi markuu ku laabtay ayay qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen sif noo sifee bay dheheen noo tilmaan lanaa annaga kalaama rabbika rabbigaa hadalkiisii bal noo sifee bay dheheen hadalkii alle noo sheeg see u ekaa markaad dhegaysanaysood maqlaysay sawdkiiyo aad maqlaysay alle hadalkiisa aha noo sifee oo qaabkiisa noo sheeg badhe qaala wuxuu uhi subxaana allah allaa ceeb ka nasahan nasahid alle ceeb baan iyo xumaanoo dhan baan alle ka nasahaynaa ee hal astatiicu miyaan awoodi karaa an asifahu inaan sifeeyo lakum idinka idin sifeeyo yaa allah tabaaraka wa tacaala sifaadkiisa kayfiyadooda iyo xaqiiqadooda addoommadu ma garan karaan soo ma waa qaybta ay sifaatku ka yihiin mutashaabiha mutlaqa ay ka yihiin dhanka kayfiyada soo saas daraaddeed imaam maalik caleyh raxmatullah markii la weydiiyey istiwaha muxuu yidhi wlkayfu waalkayfu hayru macluum ama majhuul soo maa ilaahay daatadiisa sidaan kayfiyadeeda loo aqoonin ayaan sifaatkiisana kayfiyadooda loo aqoonin leesh lianna asifaatu tabaca adaat baa la yidhahdaa sifadu sideedaba daataday raacsan tahay sifada waxaa lagu garan karaa in daatada la garto ilaahay daatadiisa maadaama aan la garanin oo aan la arkin sifaadkiisa xaqiiqadooda iyo kayfiyaday u yaallaanna lama garan karayo laakiin waa la rumayn saas way macnaha macnaha waa la garan laakiin kayfiyada lama yaqaano saas daraaddeed wuxuu yidhi wahal astatiicu miyaan awoodi karaa an asifahu inaan sifeeyo qaaluu waxay dhahan marka fashabbihhu lana ah, wuxuu noogu ekaysiye marka ah, ma sifayn karti soo waxyaalaha aan garanayneen fahmayno bal wuxuun soo dhowayn karo oo aad ku shabihi karto bal noogu ekaysiye oo waxaad tidhahdaa waxaasuu ku yara dhowya qaaluuba wuxuu yidhi marka hal samictum ma maqasheen aswaata asawaaciqi ah, baalan la yidhahdo muxuu ahaa biriqda ama hanqarhka sawdkiisoo kale soodoodkoodoo kale ma maqasheen allatii taasoo tuqbilu soo qaabilaysa fii axlaa xalaawatin ku soo qaabilaysa macaan ka ugu macaan dhexdii oo samictumuuha aad maqasheen biriqda ama hanqarhka sawdkiisa markuu dhacayo soo argagax ma leh ya jikakakac markuu yidhaahdo wax kastoo maqlaya sooma argagaxayo dhanka horta sawdka dhawaqu saasoo kaleu iila ekaa buu yidhi waa midda labaade laakiin ma laha argagaxa iyo naxdinta biriqdi iyo jacdu ay leedahay ma lehee way macaan tahay buu yidhi dhanka argagaxa ma leh ee wuxuu yidhi allatii tuqbilu fii axlaa xalaawa wax macaan ka ugu macaan oo kale ayay leedahay ha dhankii argagaxa ee laga naxayey ma laha dhankaa waa macaanoo wax macaanka ugu macaan dhexdiisay kugu soo qaabilaysaa buuri laakiin sawdka siduu u dhacayo dhawaqiisuu u dhacayo biriqdaasoo kaleeto yuu yaro shabaha hal samictu ma maqasheen aswaata sawaaciqi biriqyaalka ama jacda ama hanqarhka sawdadkiisoo kale allatii taasoo tuqbilu soo qaabilaysa kugu imaanaysa wey adiga fi axlaa xalaawatin mid macaanka ugu macaan dhexdiisoo kale kugu soo qaabilaysa taasoo samictumuuhaa aad weligiin maqasheen ayib fa ka'nnahu waaba asagoo miluhu kaasoo kale ah waxaad mooddaa inuu kaasoo kale yahay ayib ma aha biriqda iyo sawdka ilaah is-shabaha kama wada wuxuu ka wadaa inuu addoommada waxoogaa bal u soo dhoweeyo fahamka soo ma lilaahi almathalu laclaa addoommadiisa wax shabihi kara ma jiro sawdkiisa iyo hadalkiisana wax shabihi kara ma jiro laakiin waxoogaa nooc taqriibulfahmi ah waa bal waxay fahmi karaan inuu ugu soo yaro dhoweeyo taa iyadaa waa aarkaa isaga ah aar oo sanad saxiixa ku yimid ma ah ariiq saxa kuma imaanin intaa kutubta taqriiban xadiidka intaan baaday aad baan u raadiyay laakiin ma aanan helin isagoo sanad saxa ah leh bal shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay kani macnihiisa wuxuu ku yaala towreed buu ku yaallaa buuri kitaabkiisa aljawaab asaxiix liman baddala diina almasiix oo uu ka qoray injiil iyo towreed buu ka qoray iyo siday u beddeleen culimmadii reer bani israa'iil kitaab qayim ah oo masaladaasi u ah marjic u ah asaasi kitaabkaasuu markaa ku sheegay in hadalkani uu ku yaallo towreed ku yaallo waxaana axmed ka wariyey buu ninka la yidhaahdo alkhalaal khalaal waa eh, arday ardadii axmed ardaydeedii wey khalaal baa ka wariyey fii kitaabi sunna buu yidhi kitaabu sunna oo khalaal leeleyahay buu aharku ku yimid laakiin sanad zuhri dhaafsiisan ma jiro zuhri buu ku egyahay zuhrina ya yani waxa weeyaan waa e, e, waa waa waa imaam dambe taabici iyo saxaabi iyo ma ariiqii nebiga lagaga warin lahaa maaha muusan ku imaanin yani dariiq saxa iyo sanad saxa kuma imaanin waxa laga hadlayaa waa shay haybi ah soo maa waa shay haybiahoo nebi muuse iyo hadalkii iyo alle hadalkii dhex maray siduu u yaalay nebi muuseo laga warinayo waxay ahayd marka in ama qur-aanku sheego ama axaadiista nebiga uu ku timaado saxda labadaa midna hadduusan ku imaanin aarku waa riwaayaadkii israa'iiligaha marka riwaayaadka israa'iiligaana waxay noqonaysaa sidii nebigu ku tilmaamay sal aley wasalam ya ka sheekeeya xadiuu can bani israa'iila walaa xaraj yani waa laga sheekayn karaayo qiso ahaan wixii aan qur-aankii sunnada ka hor imaanaynin waa la sheegsheegi karaa waa laga sheekayn karaa laakiin hana rumaysanina hana beeninina buu nabur sal lay slsaasuu riwaayaadka israa'iiliga ah ee markaa loo haynin qur'aan markaa ka hor imaanayoo diidayo beeninaya ama axaadiis suganoo diidaysaoo ka hor imaanaysaoo beeninaysa aan loo haynin nebigu sal lay slam aslahaan waa fasax iskaga sheekaysa waa lagu sheekaysan karaa laakiin lamana rumaysan karo lamana beenin karayo maxaa yeele la beeniyo waxaa dhici karta inuu sax yahay oo uu tawreeddii saxda ahayd ee weli aan la bedelin inuu yaha dhici karta oo intaad beenisa markaa khaladaad ku dhacda waxyi inaad beenisay noqoto haddaad iska rumaysana waxaa dhici karaysa inay tahay qaybtii culimmadoodu ku darteenoo ku dareenoo oon saxsanayn oo aad markaa iska rumaysa waxaan saxsanayn saas daraaddeed xalku muxuu yahay hana rumaynina hana beeninina soo ma marka waxa weeye riwaayaadka israa'iiliga ah buu aarkani gelayaa sidaas way macnaha ayib wa qulnaa waxaanu nidhi buuhi imaamka liljahmiyati jahmiyadii waxaan ku nidhi hadalkiibu mar labaad dib ugu noqday oo hadal aan ka suuroobi karin makhluuq inuu alla yidhi mooyaane aan makhluuq ka suuroobi karintiibu haddana ku noqday wa qulnaa waxaannu ku nidhi liljahmiyati jahmiyadii waxaan ku nidhi man kee weye man ilqaa'ilu cidda tidhiyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada cidda tidhi ee dhihi doonta yaa waay yaa ciisa bna maryam aanta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah hadalkaa maalinta qiyaamada dhihi doona yaa ciisa ciisow ibna maryama maryam wiilkeeda ahayow aanta ma adiga qulta ku yidhi linnaasi dadka maadaa ku yidhi itakhiduunii iga dhigta aniga iyo wa hooyaday ilaahayni laba ilaah iga dhigta min duuni illaahi alla aniyo hooyada laba ilaah naga dhigta maadaa dadka ku yidhi muusow waxaan u jeedaa ciisow hadalkaa dhihi doona maalinta qiyaamadoo u jeedin doona nebi ciise alaysa miyuusan ahayn alle huwa isagu alqaa'ilu midka hadalkaa dhihi doona soo alla ma ah qaaluu waxay yidhaahdeen maya hadalkaa ilaahay oo hadalkaa ilaahay ciise uma jeedin doona maya bay dheheen ayib kayf marka qaaluu waxay yidhahdeen fa yukawinu alla wuxuu ahaysiinoo abuuri shayan an shay buu abuuri fa yucabiru markaasuu cabirayaa canillaahi alla xaggiisuu ka cabiraya warkoodii bay dib ugu noqdeen ya makhluuq makhluuqaadka ka mid ahoo meesha aakhara joogo ilaahay abuuray ayaa ilaahay ujeeddadiisii iyo hadalku alla dhihi lahaa ilaahay ma hadlee makhluuqaasaa cabiraya makhluuqaasaa fahmaya alla ku dhex abuuraya hadalkii hadalkii alla dhihi lahaabuu makhluuqaasi marka dhahaya ah, warkaasay keen waa hore u yidhahdeenmoogta tii hore w fa yukawin alla wuxuu ahaysiinayaa shayan an shay makhluuqaadka ka mida ah. fa yucabiru markaasuu cabiraya canillaahi alla xaggiisu ka cabiraya kamaa kawana siduu u ahaysiyo u abuuray oo kale shay shay fa cabara markaasuu u cabiray limuusa muusuu u cabiray muuse hadalkii ilaahay kula hadlay waa kaan soo sheegna waxay yidhaahdeen alle ma hadline makhluuquu alla abuuray baa hadalkan cabiray soomayna soo dhihin tiioo kale tanna la midto aakharana sidoo kale makhluuquu alla abuuray baa hadalka cabiri doona maluuquna yani mukawankuna waa makhluuq hadalkuna waa makhluuq saasay dheh qulnaa markaasaanu waxaanu dhi faman ilqaa'ilu man keewey alqaa'ilu hadalkan cidda tidhi cidda dhahaysa hadalkan yaa waay hadalkee weye falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'lanna almursaliin falanaqusanna calayhim bicilmin hadalkaan ayaa yidhi falanas'lanna walle waanu weydiinoo waanu weydiin aladiina kuwa ursila la diray ilayhim xaggooda loo diray waa ummadihii walanas'lanna walle waanu weydiinoo waanu weydiin almursaliina kuwa la dirayna iyagana waanu weydiin oo rusushii ah labadaba waa la warsan ummadihiina waxaa la wixii aan idiin soo dhiibay kutubtii aan soo dhiibay laydinsoo gaadhsiiyey rususha kutubta loo soo dhiibay iyo hadalka allana iyagana waa la weydiin waxaa layihi ma gaadhsiiseenoo xilkii ma gudateen labadaba su-aal baa u taal falanaqusanna waa nuqisoonoo waa nuqisooni calayhim korkooda labadaba bicilmin cilmi baanu ku qisoonayna ama cilmi andhagoo ku sugan yacni marka aan weydiinayno ma aha inaanaan ogayn waay soo ma marka rususha la weydiinayo ma gaadhsiiseen waan ka warhaynaa waay falanuqusanna calayhim bicilmin ogaansho aan ognahaan uga qisoonaynaayo waannu ognahay waay ummadahana sidoo kale alaysa miyuusan ahayn marka allaahu alle huwa isagu alladii midka yas'alu weydiinaya addoommadiisa rususha iyo mursaliinta iyo iyo ummadahaba su'aashaa cidda u jeedinayso alla maaha qaalu waxay yidhahdeen haadaa kani kulluhu dhammaantii inamaa yakuunu wuxuu ahaan uun shay-an shay un waayo fa yucabiru shaygaasaa cabiraya canillaahi xagga alle ka cabiraya waxaasoo dhan kasta adigu keen aayad kasta keen warkoodu waxa weeyaan waa shay makhluuq aho xagga alle ka cabirahaya saas maana qulnaa markaasaa waxaanu nidhi qad acdamtum waad weynayseen marka cala allahi alle korkiisa alfiryata been abuuradka ya ilaahay baad been abuuradu weyn ku samayseen korkiisa marka xiina goortii zacamtum aad sheegateen annahu isagu laa yatakallamu inuusan hadlin markaad tidhahdeen ilaahay ma hadlo been abuurad aan sahlanayn baad ilahay ku been abuurateen korkiisa ayb fashabbahtuumuuhu markaasaa waxaad ku shabbahdeen bilasnaami sanamyaalka allatii asnaamtaasoo tucbadu la caabudayo min duuni illaahi alla ka sokow maxaa lianna alasnaama sanamyaalka laa tatakallamu ma hadasho walaa tataxaraku ma dhaqaaqdo walaa tazuulu kama zuusho min makaanin meel kama zuusho ilaa makaanin meel kale ma aado ya markaad tidhaahdeen ilaahay ma hadlo waxaad ku shaabbahdeen ood u ekaysiiseen asnaamta iyo jamaadaadka ya waxa aan hadlin waa waa geed iyo dhagax iyo jamaad iyo sanamkan ay caabudayaane ama geedka ay ka qoreen ama dhagaxa ay ka sameeyeen waxaasaan hadlin alla markaad tidhahda marka ma hadlo isagiiyo waxaad isku mid ka dhigtay sanamkii iyo dhagixii aan hadlayn marka makhluuqa loo fiiriyo makhluuqa marka loo fiiriyo midka hadla iyo midkaan hadlin keebaa keeba keebaa fiican ya hadalka makhluuqu inuu hadlo waa sifatu kamaal inuusan hadlinna waa sifatu naqsin soo qaacidadu waxay tahay marka kamaal kasta oo makhluuqu ku sifaysan yahay sifadaasina ilaahay ay u qalanto allah kaga awlaysan naqsi kasta oo makhluuqu ku sifaysan yahayna ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka nasahan yahay marka waxaad u diideen waxay ka carareen mataqaanaa waxay ka carareen in ay makhluuqa kiisii kamaalka lahaayee hadlahayey inuu shabbahay kala kala carareen oo inuu hadlo maxay u diideen waan kaan soo sheegnay hadalka maxay ugu diideen ya calashaani wuxuu shabbahayaa bay dhaheen makhluuqii hadlayey buu shabbahayaa ee carabka lahaa ee afka lahaa buu shabbahaya soomayna dhihin marka makhluuqii hadlayay bay kala carareen inuu shabbaho markaasaa waxay u galeen oy kala mid dhigeen kii aan kii aan hadlayninoo asnaamtaha bay kala mid dhigeen soo soo kud ka guuroo qanjo u guur marka ya kalmustajiiri ya kalmustajiiri binnaari min alramdaa miwa cagagubyaad ka carartay markaasaa dab ku dhacda ya waa kud ka guuro qanje u gurmudka ay soomaalidu yidhahdeen marka waxay ka carareen shubho shaydaan ku dhaliyey markaasay mid ka weyn iyo aafo ka weyn bay ku dhaceen firaqdu waa sidaa firaqdu sidaas way macnaha ayib saas daraaddeed baa waa kaan hadda ka soo sheegnay laba meelood oo qur-aanka ka mida ah, allah tabaaraka wa tacaala markuu ka hadlayey dibigii ay reer bani israa'iil caabudeen maxaa lagu sheegay afalaa yarowna anlaa yarjicu ilayhim qawlan walaa yamliku lahum daraa war miyaynan arkaynin waxani inuusan laba hadlayninba dhibna uusan u haynin iyo dheeftoona marka adeer muxuu ahaayay dibigan aad caabudeen inuusan ilaah ahayn ilaahnimana mudnayn waxaa ku tusaya maba hadlaba meeshaa maxaad ka fahamtay marka ya ilaahnimada dhabtaa iyo cibaadada dhabtaa midka xaqa uleh waa midka hadlo waay waa inuu hadlo qasab waay inuu hadlo sifa waay hadduusan hadlin ma mudno cibaado ma mudno marka ah, aayaddii kalena maxay isla taasoo kale suurati fii suurati ka acraaf afalaa yarawna tee dhahaa soo okay iyadoo kale ka raadiya marka acraaf laa yukallimuhum walaa yahdiihim sabiila lamana hadlo mana hanuuniyo say ilaah ku noqon karaa wa soo maaritaan marka sidaas weeyaan inaad ilaahay jamaadaadka ku shabbahdo makhluuqaadkiisii hadlayayna kala cararto halkaasay la gashay marka masaladaa wey masaladu imaamku tilmaamaya waana xuja qawiya jiddan ifaadka ilahay waxay la mid tahay waxaan soo marnay hadda kahoroon tilmaannay markay sifaadkoo dhanna u diideen waxay ku shabaheen macduumaadkay ku shabaheen leanna waxaan sifa lahayn muxuu yahay waa wax macduumoon jirin soo maa marba hadduu shay jira yahay wax kastoo jira sifuu leeyahy haddaad tidhaahdo sifo oo dhanba ma leh bimacnaa waxa wax jira maaha marka mawjuudaadkii jiraybay kala carareen inuu shabaho markaasaa waxay ula gashay inay ku shabahaan macduumaadkan waxba ka jirin halkanna sidii oo kale way marka sidaas weyaan qulnaa waxaanu idhi qad acdamtum waad weynayseen calallaahi alle korkiisa alfiryata been abuuradka iyo masabidka xiina goortii zacamtum aad sheegateen annahu alle laa yatakalamu inuusan hadlaynin ousan hadal lahayn fashabahtumuuhu markaasaad ilaahay waxaad ku shabahdeen bilasnaani sanamyaalka allatii se sanamyaalkaasoo tucbadu la caabudo min duuni illahi alla ka soko lianna alaslaam maxaa yeele sanamyaalku laa tatakalamu ma hadasho walaa tataxaraku ma dhaqaaqdo walaa tazuulu kama zuusho min makaanin ilaa makaan meel intay ka tagto meel kale ma tagto ayb falamaa daharat markay muuqatay marka calayhim korkooda alxujatu xujadii markay muuqatay korkooda markay xujadii ku muuqatoy ka haalib noqotay xujadii markay ka sayid calaysay oo ay meelaan maran waayeen falama daharat calayhi lxujatudhe korkiisa jahmi qaala markaasaa wuxuu idhi ina allaha alle qad yatakalam ina allaha alle qad yatakalam inuu hadlo waa dhici karta haye waad soo dhowaatay markaasuu haddana dhinac kale ka booday walaakin laakiinse kalaamu hadalkiisa makhluuqun waa makhluuq buu haddana ku noqdo hadii soomaalidu waxay idhahdeen ninaan shax aqoyn haddaad la shaxdo waa lagu shax wareeraa ma maqasheen nin shax yaqaana haddaad la shaxdo qaabkii wixii buu garanay haba khaldanaatee laakiin bahashan sida loo ciyaaru yaqaan laakiin ninaan shax aqoonin maantana waa iska daba wareegahaya adna waad ku wareeri marka ninkani waxa weeye hal kelimo maantana kusoo noqnoqonaya xaggaa laga soo mari waa laga saari godkan markuu muddo soo wareego godkii unbuu kusoo noqona waa makhluuq inbuu fadhiyaa war hadde waxaanoo xujaja waxaanoo adilaah wixii aad cuskatay la baabi'i maad ka gudubtidoo meel kale aadi halkiibuu kusoo noqonaa marka ayb wuxuu yidhi marka ina allaha alle qad yatakalam walaakin kalaamuhu makhluuqun waay qulnaa waxaanu idhi wakadalika kaa hore xaaluu la mid yahay banu aadama binu aadamka aadamka yani aadamaha kalaamuhum hadalkoodu makhluuqun waa makhluuq faqad shabbahtum ullaha allah marka waxaad ku shabbahdeen bikhalqihi makhluuqiisaaad ku shabbahdeen xiina goortii zacamtum aad sheegateen anna kalaamahu hadalkiisa makhluuqun inu makhluuq yahay yani wax weeyaan waa hadli karaa baad tidhaahdeen laakiin hadalkiisu waa makhluuq mar kalaa waxaad ku dhacdeenood gasheen allah kalaamkiisii iyo kalaamkii aadamahaad isku shabbahdeen maxaa yeelay kalaam makhluuqa waa kalaam aadame iyo makhluuqaad kale kalaamkii allah haddaad dhahdeen isaguna waa makhluuq isagiiyo kii aadamaha maxaad ku kala duwan yihiin saas way marka mar walba oy cararaanba wixii ay ka carareen oo ilaahay khalqigiisa in laisku shabaha ah tiibay haddana wax ka daran kusii dhacaya marka kalaamka alle waa makhluuq kii aadamahaad kala mid dhigteen weeye oo aadamaha ayaa hadalkiisu makhluuq yahay ilaa aynu ku joojina hada wabilahi towfiiq sal allah wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed wala alih wsaxbi waslem waxyaalaha ugu muhimsan waxaa ka mid a ah oo aad kitaabta noocan oo kale a ah ka baranaysaan qaabka loo xujaytamo ya ilan usluubka dooda ee loo doodo adoon caytamin adoon aflagaado samaynin adoon dagaalamin adoon xanaaqin qaabka loo dooda ee xujadaada loo geysta ee xujada saaxiibka loo burburiye ee asaaliibta laga bartay ka midta kitaabkii hadda ka hor aan idiin sheegay ee alxayda cabdilcasiis ibnu yaxya alkinaani waa kitaab qayim ah jiddan dooda uu la galay mariisi la galay ee uu ma'muun uu dhexdhexaadinayo markaad dhegaysato waad la yaabaysa yani qaabka uu u xujaynayo u xidhayo mariisi u wareeray waad yaabaysa waa kitaab qayima inaad akhridaan waa fiicanta hada billahi tawfiiq wsal allah wslam wbaarak ala nabiyina mxamed ali wasabi wslem